sida la soo wariyey annaga indhaha ma saarine laakiin sida meelo badan laga soo sheegay eh, xalay oo jimco ahayd ay kowsatay bish shacbaan haddii ay sidaa noqoto marka bisha ramadaan bilashadeeda insha allah tabaaraka wa tacaala saddex jimco waa shan iyo toban saddex sabtina waa shan iyo toban waa soddon marka habeenkaad sabtiga ah inay soddon buux noqoto oo kadib axadda ay noqoto kowda bisha ramadaan amaba waxaa weeyaan soddon habeenkaas sabtiga ah ay bisha ramadaan noqoto ay noqon doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmail husna wa sifaati cula annagoo nabad oo amni iimaan haysanno eh, inuu ilaahay subxana wa tacala caafimaad una gaarsiiyo nana waafajiyo inaan soonno oo ilaahay subxaana wa tacaala uu naga dhiga kuwa ku guulaystay fadligaas iyo gaaritaanka bisha ramadaan dembigoodii kii hore kii dambe la dhaafay darajadoo la mariyey ilaahay subxana wataala naaraha ka xureeyey ilaa inaad ilaahay kuwaas naga mid yeelanaga iyo waalidiinteenna iyo muslimiinta guud ahaanba aan ilahay ka baryeyna majliskan marka wuxuu u dambeeyaa kitaabkii atacawud ahaa aw alisticaada alla in baabka ahaa aba kitaabka ahaa oo muxuu axaadiis badan aan ku soo qaadannay ayaa muxuu ahaa casharkan caw u dambeeya kadibna gebagabada waxay noqon doontaa insha allah tabaaraka watacaala kitaabu اlashriba cabitaanada waxyaabaha bannaan iyo waxyaabaha aan bannaanayn oy mxuu ah hordhig u tahay khamrada ayaan kadibna kitaabka lagu khatimi doonaa insha allah tabaaraka watacaala caawo marka qeybtan ka harsan kitaabu eh, alisticaada ayaan kamilaynaa biidn اllah caza wajal maadaama aan soo yaro daahay xilligana uu yaro eh, horey u batay baabka toddoba iyo kontonaad baabu اlisticaada magangelitaan alle u magangela subxaana watacaala min shari maa sanaca wuxuu sameeyey oo alla u uumay shartooda in alla laga magangelo ayuu baabkan u baab yahay yacnii rabbigeen subxaana watacaala wax kasta oo adduunkan dushiisa jooga oo annaga aan aragn amaanaan arkin isaga ayaa abuuray waxyaabahaas la abuuray marka qaar waxay leeyihiin khayr qaarna waxay leeyihin shar qaarna waa baraxo waxaa weeyaan sharna waa leyihin khayrna ay leeyihiin marka rabbigeen subxaana wa in laga magangalo wax kastoo asaga u abuuray u umay sharta gudahooda ku jirta inaad ilaah laga mangala iyada oo duuduuban ayuu baabkan u baabiyey xadiidka iyo wadikr alikhtilaaf calaa cabdilaahi bni burayda cabdulahi bni burayda bn xusayb oo taabiciga ahaa xadiidkaas markuu warinayey markuu warinaya ha ruwaadda ka wariyey khilaafka isku khilaafeen waliba baabkan maahna baabka dambe iyo kulli way mxuu ahaa wuu imaan doonaa insha allah tabarak wa taala ikhtilaafkaas oo hilaal mxuu ahaa ibnu yasaaf iyo rag badan marka khilaafkaana khilaaf haba yaraatee waa waxun ku tacalluqa ama ku xiran isnaadka arrimo ku saabsan waa marka wax culays ah amaba dacfi uu keena matniga xadiidka iyo macaanidiisa ma lahan weeyaan xadiidka shan kun shan boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai ala sl abarna camr ibn cali alfallaas qala xadana yaziid wهو بn zuray qala xadana xuseyn ibn dakwan mucalim can cabdillahi bn murayd bn xusayb can bushayr ibn kacb can shadaad ibn awsin radia allahu canhu ardaa can inabiy nabigan wuxuu ka wari sal slm qal nabiga inuu yidhi ina sayid اlistikfaar istikfaarta sayidkeeda iyo madaxeeda an yaquula waa inuu yihahdo alcabdu addoonka inuu yidhaahdo weeyaan allaahuma allahyow anta adiga yaa rabbi rabbigaya laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooyane khalaqtanii rabbiyow adaaya abuuray iyo allahayow wa ana aniga cabduka addoonka ayaan ahay wa ana ana calaa cahdika ballantaadii ayaan ku taagnahay adiga ila ballantay iyo wa wacdika iyaboohaad i yaboohday haddii ballantaada aan fuliyo wanaaggii aad ii ballanqaadayna ballantii waan ku taaganahay ma staactu intaan awoodo ballanqaadkii aad ila ballantay inaad inaa muxuu aha aan ku caabudo rabbiyow adigana markaan ku caabudo aad i jannayso oo dembigayga dhaafto oo darajada saro mariso ballantii iyo cahdiga asaga ayaan ku taaganahay intaan awoodo acuudu haddii xaaladda nooca ay tahay acuudu waxaan magalayaa bika adiga ayaan magalayaa rabbiyow min shari maa sanactu wax alla wax aan sameeyey ah, sanacadaas waxaa weeyaan aniga waxaan la aaday sanaacada rabbigan subxana wa tacaala iyo khalqiga allah laakiin xadiidka iyo marka layse eega baabka sanaacada waa adoonku wuxuu sameeyey laftirkiisa waxyaabaad samayni waxyaaba qaar shar baa ka dhalan shar culusaa ka dhalanay dhibaata ka dhalan oo laga yaabo adduunka inay balaayo ku keento oy ku hojiso aakhirana naar ku geyso ciyaada bilah qabrigana cadaab ay keento ilah baan ka maangelaynaa marka acuud waxaan maangalaya bika adi rabbi waxaan kaa maangalayaa min shari maa sanactu wax alla wix aan sameey shartooda ayaan kaa maangalaya marka baabku wuxuu noqonayaa baab listicaada in alla laga mangalo min shari maa sanaca qofku wuxuu sameeyey shartiis oo saanica wuxuu noqonayaa qofkii shaksigiiu noqonayaa allah loolama jeedo markaas weeyaan acuudu waxaa maangalaya bika adi rabbi min shari maa sanatu waxaan samey shartooda ayaan kaa maangalaya abuu waxaan u laabanayaa laka adiga abuu waxaan kuula soo noqonayaa oon kaaga tooba keenayaa laka adi bidembi dembigeyga wa abuu waxaan kuula soo laabanayaa shukrigeeda binicmatika nicmadaada calay adii necmaysay fakfir i dhaaf lii ani rabbi o ii dhaaf fa inahu maxaa yeeley laa yakfiru ma dhaaf adunuuba dunuubta ilaa anta adiga ma ooyane intaas ayuu nabigeena wuxuu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam istikfaarta ilaahay dembi dhaafka la weydiisto hordhigeeda iyo madaxeeda iyo meesha ugu sarayso inay tahay allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wacdika ma staطactu abuu laka bidenbii وأبوء لك بنعمتك علي أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت inay tahay istikfaarta dembi dhaafka allala weydiista meesha ugu sarraysa inay tahay laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aaalimiin oo ducaa dunnuun ood ogsoontihiin ilaa takfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin oo muxuu ahaa ambiyada ilaahay subxana wa tacala ay alla ku baryi jireen kulligood astafirlah acim atuubu ilayh iyo inta siiqo oo soo aroortay istikfaarta meesha ugu sarraysa uguna muxuu ahaa faa'iidada badan weliba ugu dhowaanta badan allah subxaana watacala inuu qofka ku jannayo naarna kaga badbaadiyey waa siiqadan weyaan siiqadan marka amaba hala hormariyo abuu laka binicmatika calay wa abuu saas ayayna u badan yihiin mxua riwaayaadka allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cadika wacdika ma stactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu laka binicmatika calaya wa abuu bidenbii faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuub ilaa anta mashhuurka ariiqada ama siiqada taa weeyaan marka intaas ayada nabigeen wuxuu ku sheegay sayid اlistikfaar kadibna maxaa laga heli intaas haddii aan dhaha maxaan ka heli fain qaalahaa addoonka iyo qofka muslimka hadduu yidhaahdo xiina goorta yusbixu waa bariisto muuqinan xaal u yahay mid yaqiinsan biha iyada oo macnaheeda yaqiinsan oo famaata kadibna dhinto subaxdii ayuu yidhi kadibna waa dhintay dakhala jana janno ayuu geli janno ayuu geli o wain qaala hadduu yidhaahdo sayid اlistikfaar xiina goorta yumsi u galabaysta muuqinan xaal u yahay mid yaqiinsan biha iyada dakhala jana janno ayuu geli khaalafahu اwaliid ibnu haclaba ayaa ariiqada u wari ku khilaafay weyaan laakiin xadiidka waa xadiid صaxiixa waxaa bukhaari ayaaba soo saarayba fi bukhaari marka qofka marka ducadaas noocaas dhihitaanka u dhaha amaba allabaryada uu muxuu aha saas u arbaryo ama istikfaarta la imaado meel sahlan maaha adi marka markuu subax waaga baryo ood masjidka fadhido ood waxaa weeyaan eh, adkaarta la imaanayso ama qur-aanka ad akhrinayso weligaa hilmaamin maxaa yeelay idaa asbaxta falaa tantadiri almasaa haddii aad waabariisato galab inaad gaaraysa sugan inaad baabuur kugu dhaca laga yaaba inuu sida aad u taqaanaan malakumowd qafle intu kugu dhufto kadib wadnaha istaaga dadka ay yidhahdaan ayaa laga yaabaa wax walbaa dhici karo soo maaha marka waxaa weeyaan eh, sida awgeed markaad subaxda dukato weligaa ha ilmaamin inaad tidhahdo allahuma anta rabbii laa ilaha illa ant adoo niyada ku haya inaad maqrib ka hor dhiman karto oo haddii aad dhimato kadibna aad saas janno ilahay kugu sii subxana wa tacaala sidoo kale markii aad salaadda casar dukato ama salaadda maqhrib dukatana masaagi galabti ayadnaha hilmaamin caawaad saaxani weliba naftu waa lagaa qaadi wa huwa aladii yatawafaakum biاleyl ilaahay waa allihii habeenkii idin noofsado nafta idinka qaado soo ma jeedid marka nafta qofku waa laga qaadi maadaama aad yaqiinsanta habeenkaa daranba yani waaba qaaditanka waaba la qaadi haddii laba lagugu soo celini haddii kalena sideeda lagu qaadi marka labadaa jeer qofka inuu sayidulistikfaar marnaba aadan hilmaamin marnaba aada hilmaamin xitaa waxyaaba ay kaa caawin waxaa ka mid ah qofka inuu isticdaadkiisa markaad subaxdi intaad tukato kadib adkaar sa markaad wada aad saydulistiqfaar markaad maraysa si gooni ah ayada aad usiisa ihtimaam oo adoo muxuu ahaa aakhiro iyo dhimasho maanta inay suuragaltaa niyada geliso marka waxaa dhaca qofka inuu diyaar ahaado ood xataa maalinta ay dhowrta wax badan ood ku dhici lahaa iyo godad badan ku filahaa uu ka istaago marka saydulistiqfaarka qiimahaas noocaas ayuu leeyahay nabigan ayaana sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam baabusticaada alla in laga maangala min shari maa camila qofku wuxuu sameeyey maa sanactu amal wn wadikri اikhtilaafi calaa hilaal hilaal ibn yasaaf oo muxuu ahaa lisku khilaafay habku wax u wariyey in la sheegay an kun an boqol iyo saddex iyo labaatan xadiiska waa xadii saxiixa qaala imam nas bna yusuf ibn cabdilcla can ibn wahb wa cabdilaahi almisri weyaani qaala akhbaranii muusa ibnu shaybata can اlawsaaciyi cabdiraxmaan weeyaan can cabda ibn abi lubaaba ana bna yasaaf ibn yasaaf waa hilaal xadata wuxuu sheegay anahu isaga sa'ala inuu weydiye caaishata uma almuminiin radia allahu canhu ardaha zawja اnabi alayh slat slam maa kaana ninkaas wuxuu weydiiyey caaisha um lmuminiin ayuu weydiiyey maa kaana akaru maa yadcuu bihi rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wali waslm qabla mowtihi maa kaana muxuu ahaaday akaru maa shay kan ugu badnaan badan ama ducaa kan ugu badnaan badan oo yadcuu ku ducaysta bihi isaga rasuula rasulka al sal sl qabla mowti intuusan ka hore ducada nabigeenna uu ku ducaysan jir intuusan dhimanin ka hore tee ugu badnayd kow qaalat waxay tihi kaana wuxuu aad agaru maa shaykan ugu badnaan badan yadcuu bihi u ku ducaysta rasulkan sal slm ducadan ay ahayd weyaan allaahuma allah inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min shari maa camiltu wixii aan qabtay oon aniga aan imaaday shartoodan kaa magangeli wa min shari maa lam acmal iyo wax aanan qabanin oon dembiga aan la imaanin shartoodan kaa magangeli adiga waaad la imaanaysa waa kamid ah cuquuq waalideyn qofka aduu labad waalid ku caasiyo yani musiibada odayaasha aad ba u yaqaanaan qofkaas waaa leeya hebel ma arkaysa inuu seegseeg yahayo oo muxuu ahaa isku toosnayn oo xaaladiisa nocaastay berigi aabbihiisa ku tuuray ama hooyadiisa ku tuurtay caasiu aha moogta isagoo waxaad arkaysaa marka laga soo bilaabo markuu yaraa ilaa uu ka geeriyoodo xaaladiisa iskuma toosna xitaa hadduu cibaadaysan waxunbaa ka khariban hadduu ataa shaqaysan waxunbaa ka khariban hadduu waxbaran waxunbaa ka khariban baabkii iskuma toosna marka wuxuu asaga sameeyey shartoodia mxuu ahaa loo qabta sooma lakin ilaahay wuxuu awoodala subana wa taala markaasaa u bariday wixi ad samaysa mxua eh, xumaanah inuu rabbi kaa leexiyo dulmiga bini aadamka la dulmiyaa ka mid a qof ayaad dulminaysa oo talaanti ku dhufan isagoon mxua mudnayn ama warbaaxis isagoon mudnayn ama waxaa weya wadcayn isagoon mudnayn marka arrinta ayada waxay keenaysaa in sharteedii lagu qabto marka waa inaad ilaahay subxana wa taala ka maangasho wayaaba adigaad samaynaysa amaba gacantaada ka samey ama carabkaada ka samey ama lugtaada ka samey ama xoolahaada ama ay shay kusamayso shartood inaad ilahay ka mangasho subxana wa tacala waxay keenaysaa in ilaahay xitaa haddii aad qof dulmisay qofka asaga qalbigaada uu rabbi ku rido inaad muxuu noqoto ood waxaa weyaan maslaxa la gasho ood muxuu aha subayn ku xirto ood howlihii muxuu ahaa indhaxmar dhan ay meesha ku baaba ayaad ilaahay kuu samayn karaa tan labaadna waa min shari maa lam acmal wixii aanan aan qabanin shartooda ilahay muxuu le subxana wa tacala wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalabuu minkum khaasa dadka qaar waaa wey hadii safkar ay ku jiraan iska barwaaqaysan yihiinoo ayaga waxbay halaynayn waxay u haystaan in saa laguma badbaadata ayada dadkan kale mushkiladan kale oo doonta dulalini waxay halaynayaan shartoo baa lagu qabani adduunkan ay ku gaari oo xataa akhirna garta laga yab hadi aadan dowr ka qaadanin oo munkarka maraatibtiisii alyadu walqalbu alyadu walisaanu walqalbu aadan marin mid walbana muxuu ahaa markaad bartabeeda joogta aadan marin in lagu qabta laga yaaba marka dad kale waxay sameyn shartoodan ilahay in laga maangalo ayaa nabigeenna uu aad ugu ducaysan jiray xilliguu geeriyoonay waliba gabagabada marka cumrigiisu ahaa sala allahu calayhi waali wasaxbi waslem xadiishan kun shan boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis saxiix qaala imam nas akhbarna cimran bakar qaala xaddatana abulmugiira abulmugiira waa cabdiraxmaan aan filaya qaala xaddatana awzaciy qaala xaddatanii cabda ibnu sulaymaan alkilaaci ya cabdulquduus miya cabdiramaan cabdilqudus ibn alxajaaj axsanta qaala xaddaani yasaaf qaala su'ilat waxaa la weydiye caaishatu umlmin ayaa la weydiye maa kaana wuxuu ad aktaru maa shay kana ugu badnaan badan yadcuu ku ducays bihi isagaa nabi nabigana sal slm qaalat waxay tihi umuna caaisha kaana wuxuu ad akra ducaayi ducadiistan ugu badnaanta badan yaquula inuu yidhaahdo allahuma alahu inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangelaya min shari maa camiltu waxaan sameeyey shartoodan kaa magangelaya wa min shari maa lam acmal wixii aanan samayn bacdu hadda ka hor wixii aanan samayn weli aanan samayn shartoodan aan kaa magangelaya sidaa weeyaan xadii شhan ku شhan boqol iyo شhan iyo labaatanaad waa xadii صaxiixa qaala اimaم بن سلمة أkbarnii mxamed بن qudamة الmasisi can jabir بn cbdillah بn dbi can masud muctamr can hilal بn asaaf can farwa ibn awfal qaala sأltu waxaan weydiiyey um اlmuminiin caaishata ahayd radia اllah canhu adaha cama shay ayaan weydiiyey kaana hada rasul rasulka sl slm yadcuu mid ku ducaysta rasuulkeen wuxuu ku ducaysan jiray an umuna caaisha weydiiyey radia اllah canhu adaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu aday rasulka sal sl qolbdi yihahd acuudu waxaan magalaa bika adiga min shari maa camiltu waxaan sameey shartooda iyo min shari maa lam acmal waxaanan samayn shartooda bacdan waa geli kartaa oo adi laftirkaale tanaad samayn doonta waxaa kale dadka kale ay sameeyeen sida horeyba aanu sheegnay labada way noqon kartaa weyan xadid shan kun shan boqol iyo lix iyo labaatan waa xadid saxiixa qaala imaam naad ibn sari abu sari can abi laxus wasalaam ibn sulaym xuseyn ibn cabdiraxmaan on filaya can hilaal ibn yasaaf weyaan can farwa ibn nawfal can caaishata qalat waxay tumn caisha kaana waxaad rasul rasulka sl sl qul yidhi allahuma alla innii aniga acudu bika waxaan kaa magangalaya min shari maa camiltu wixii aan sameey shartooda aan kaa magangelaya wa min shari maa lam acmal waxaana sameyn shartoodan aan kaa magangeli baab listicaada alweyn laga magangala subxana watacala min shari maa lam yacmal wuxuusan qofka samaynin waa tii horo kale xadiid shan kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam ن bna mxamed بn abdilcala qala xadna muctamd sulayman can abihi abihiis abihi waxaa weya sulayman darkhan ataymi can xusein can hilaal ibni asaaf an farwa ibn nowfal qaala wuxuu yihi nowfal ibn nowfal farwa sa'altu waxaan weydiye caaishata uma almu'miniin radia allahu canha faqultu waxaan idhi xadiiinii iga iisheeg xadiiinii ii sheeg bishayin shay ii sheeg kaana u ahaaday rasul rasul lah sal slm yadcuu bihi mid ku ducaysto rasulka in wuxuu ku ducaysan jiray ii sheeg oo ibar qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sal slm yaquulu mid yihahdo allaahuma allahyow inii aniga acuudu bika waxaan kaa mangalayaa min shari maa camiltu waxaan samey shartoodaan kaa mangalayaa min hari maa lam acmal waxaana samaysatoodan ka amangeli xadiidka shan kun shan boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nas akhbarna maxamed bin haylan qaala xaddatana abu daawuud qaala xaddatana sulaymaan abu daawuudkaas waxaa weeyaan ayalis qaala xaddatana shucba can xuseyn qaala samictu hilal bn yasaaf can farwa bn nawfal qaala qultu licaishata um muminiin radia allahu radia allahu can ardaha akhbirina ig warna ayaan ku idhi biducaain ducaa ii sheeg kaana waada rasul rasulka sal sl yadcuu bi mid ku ducaysto qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahay rasulkeena sal l slem yaquulu mid yihahd allahuma alyo innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min shari maa camiltu waxaan sameyn shartoodan kaa magangalaya wa min shari maa lam acmal waxaana sameyn shartoodan kaa magangeliy ducuurinkan tirada badan marka laga soo bilaabo alisticaada min shari maa sanaca kulli waa isleeyihiin baggaasoo dhan qofka nabigeena calayi slat slam wuxuu ku ducaysan jiray markuu weliba geerida ay ku dhoweyd inuu sharta isaga xaggiisa ka imaaday aan ilaahay subxana wa tacala uu ka maangala shartooda wixii asaga aad sameeyey oo asaga aad la imaaday shartooda inuu rabba ka maangala sidoo kale wuxuusan asaga samaynin shartooda inuu ilahay ka maangala annaga ayaana la baraya nabigeena calayi sl slam wuxuu aha macsuum ayuu ahaa dembi o dhan waa laga ilaaliyey calayhi salaatu wasalaam liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar marka laakiin annaga waxay noo tahay ariiq hadda markaan soo marnay inuu qofki ilahay weydiy subxana wataala ka maangala allahuma inii acuuduka min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakhsha وmiن نفسi laa تشhبع وmiن daعوaةi laa يustaجaabu لaha afartaas acuudu bika min haulaءi الأربع markaan soo marnay wax saalmaan cajزi iyo kasal iyo hami iyo hami iyo waxaa weeyaan eh, faqri iyo kufri iyo waxaasoo dhan markii aan soo maraynay annagay tarbiya noota wax marka aad adiga awoodeen inay mxu ad iska fogeyso ayaad ilaahay subxaanaه wa tacaala bifadlihi wa mani wa karamihi ducooyinkan aad la imaanaysa ad rabbi kaaga leexinaya cumriga sida raajixa insha allah tabaaraka wa tacala ama culamo badan ay qabaan raajix aanan dhihini waxaa weeyaan wax cumriga kordhiyo laa yaruddu اlqaضاء ila اducaa cumriga qofka faida jaءa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun kadibna waxaa kaloo xadiidkii aad taqaaneen mashhuurka ahaa oo nabigeena alayh slat slam unuu sheegay qofka markii la abuuro arbaciin yowma nuطfa arbaciin yowma calaqa arbiciin yo mudqa kadibna fa yunfaku fiihi ruux fa yu'maru malagii biarbaci kalimaatin waxaa ka mid ahaa wa ajalihi xilliga uu geeriyoona waa la qori saacad fulan daqiiqad fulan iyo meel fulan wixii waa la wada qori sooma laakiin culamadu waxay leeyihiin ma iyagoo ka daliishanaan qofkii jeclaada an yunsa'a lahu fii aarihi qofkii jecel in loo barake loo dibdhigo muxuu ahaa ajashiisa iyo mxu umrigiisa oo waxaa weeyaan risiqiisa loo waasiciyo maxay ahayd falyasil raximahu raximta xariiriy soo mayn culimad marka halkaa marayaan waxay leeyihiin culimo badan qofka malagga markuu qora ayaa waxaa la qoraya hadduu e, xiriiriyo e, qaraabadiisa oo silaturaxim la imaado cumrigiisa waxaa laga dhigayaa sagaashan sano ama boqol sana laga dhigi hadduu xiriirin waayaana konton sana laga dhigi saasaa loo qorya leeyihiin wallahu aclam annaga ma naqaano laakiin calcumuum shaki ma lahan xitaa haddii cumriga aan la kordhinin cumriga ayaa loo barakayna alimaam nawwi caleyh raxmat wuxuu ku geeriyooday afartan lix sana afartan iyo lix sana intaana badan hadda ama rag badan annaga mid waan dhaafnay fadli min rabbina tabaaraka watacaala maca daalika wuxuu ka tago kutubaha waad arkaysaan halkii maalin laba iyo toban dersi ayuu geli jiray laba iyo toban dersi annagana hal xabo oo saddex habeen la geli ayaan la keedn mxuu ahaa kii akhrina iyo kii loo akhrina soo ma jeedaan marka waxaan kala jeedaa adig oo muxuu ahaa cumrigaagii xataa aan waxba lagu kordhin ayaa baraka fi lcumri lagu siinaya oo waxaa weeyaan maalintii lagu barakaynaya hatta nairobi oo kale wax anaga nooga baahi badan maanta inaan ilaahay cumriga inuu noo barakey weydiisan maalinta waa naadir qoraxda markay soo baxday markay dhacaysa waa isku cilligo imtixaan haddii maanta aad toban arimood leedahay toban arrimood dii aad leedahay oo damacdo inaad u dhaqaaqda haddii saddex ama laba ay kusoo dhammaadaan suyuud shukri inaad lacd inay ku waajibtaan ka yaaba laakiin gobolaba haddii aad aad mxuah nortistan oo kale iyo meelahaas mandheere iyo wajeer iyo gaariso iyo soomaalida weyneed iyo mee haddii aad meelahaas aadaad ood labaatan arimood maanta leedahay labaatan kaba inay ku dhamaadaan laga yaaba oo weliba wati aad ku saaro ood gacmaha isla saarato ood qaxways meelahaas ka fariisid marka meeshan barakada waktigii waa imtixaan salaada casr hadda salaada casr kadib aan toon ka soo baxay hadda hadda wax yar kadib aan ka soo baxay salaada intaa iyada meel kuma laabin gaarigaan sternasaa u ahay salaada markii muxuu ahaa sheekh xuseen uu dujiyey ragcada koobaad tii labaadaan la soo qabsaday intaa waa soo socday meeqaas waxay u dayactay waa jaam markii aad jaam ku jirina maskaxdiia ayadna jaama ah. wax unba unsa marka meeshaan allaha barakey wati wati warkiisa allahna sii baab isticaada alla in laga magangalo min alkhasfi qofka in dhulka lala gooye ayuu baabkan u baab yahay khasfiga u dhaca khasfiga aad u dhaca waxaa ka mid guryahan dadka la duma iyo hadmiga iyo khasfiga iyo imtixaan marka inaad ilaahay ka magangasho ayuu ayaa muxuu ahaa ayaa halkan u u yahay an kun an boqol iyo sagaal iy labatan xadiiska ah waa xadiis saxiix qaala imam nas akhbarna camr ibn mansur qaala xadana alfadl ibn dukayn qaala can cubaadat ibn muslim qaala xadaanii jubayr ibn abi sulaymaan ibn jubayr ibn muطcim ana ibn cumar cabdlah bn cumar bn khadaab radia allah canhuma qala abdlah bn cumar samictu rasul ban ka maqlay sal slam yqul isagoo allahuma al inii aniga acuudu waxaan magangalayaa bicadamatika adiga weyninkaada an uqtaala in liila jara min taxti hoosteyda oo hoos muxuu ahaa liga shirqoolo yani ikhtiyaalka waa qofka meeluusan ka filayn inay wax ugu imaadaan ay kaaga imaadaan hadda saa digdigule hadaal mar lulku lagula jaro ikhtiyaalkaas eh, mqtaala ah, min taxti qaala jubayr ama dadkan de mxua ah, ah, inta aayar un loo dhuunta aayar dhag laga siina qaala jubayr wuxuu yidhi wa huwa alkhasfu qofka in lulka lala goyo weyaan qaala cubaadatu wuxuu yidhi falaa adri ma garanayo qowl nebiy nabiga qowlkiis inuu yahay aw qowl jubayr inuu yahay oo khasfigaas ma hadalka tafsiirkaas ma hadalka jubayra mise hadalka nabigeena calayh salaa slam ma ogsooni xadيث شhan kun شhan boqol iyo soddonaad wa xadيث صaحيixa qaala maxamed ibn khaliilah qaala xadaثnii marwan huwa ibn mucaawiya can cali ibn cabdالcaزiiz can cubaadata ibn muslim اfizari alfazari can jubayr ibn abi sulayman ibn cumar radi اlah canهuma qal cbdlah bn cumar kana الnabiyu nabigan wuxu sal sl qul mid yihahdo allahuma alayh fadakara wuxuu sheega ducaa duca ayuu sheegay dheer wa qaala fii akhiri ducada gabagabadeed wuxuu ku yidhi acuud waxaa magangalaya bika adiga allow an uqtaala in liig mxuu ahaa liila gooya min taxti hoosteyda hoos muxuu ahaa in anoon iska warqabin in hoos muxuu ahaa inta dhulka liila jaro kadibna halkaas aan ku baaba'a ayaan kaa mangalaya allahuma axfadnii min bayni yadaya wa min khalfi wa can yamiini wa can shimaali wa min fowqi wa acuudu bicadamatika an uqtaala min taxtii ducuudinka ugu nafciga badan ay ka mid tahay meel walba oo xersxirka runtaha soo ma arki jirin muxuu ahaa ragga akhyaarta oo culimada iyo dadka wadaadada ah markay xirxir saa u samaynayaan eh, salaada maqrib kadib meelahaas saa u fariistaan adkaar akrinaya saasay leeyihiinoo saasay gacanta u marinaano markaas nin ayay kamid a waraystan ku ihi sayadu axaad wareejin maxayd wuxuu ku leey marka barti iyo beerti iyo ilmihii iyo meel walba wixii muxuu ahaa meel walba jirayaan mid halkiisaan ku marinaya halkaas febelo saasaan u wareejin saasaan u wareejin saas yacni keligiis maha tiisi waa mar rabo mxu ka farxashay ummaddii ilmihii muxuu la maraya iyo aqribadii iyo walaalihii iyo wixii la maraya iyo qaraabadii iyo saasu saas u wareejini saas ilaa cisha uu ka soo dhawaado marka xirsixirool marka waxaa weeyaan allahuma axfadnii min bayni yadaya hortayda ilaa ah meelay gaato wa min khalfi gadaashayda wa can yamiini midigtayda wa can shimaali badaxdayda wa min fowqi korkayga waacuudu bicadamatika an uqtaala min taxti intaba marka qofka inuu xirsixir iyo derbi aanan haba yaraatay aan la awoodi karin oo ku xirta waxaa weeyaan waxyaabaha laga helaa adkaarta iyo fawaaiddeeda ka mid tahay allahu akbar waa yahay yani bidalika arrinka wuxuu ula jeeda alkhasfa dhulka in goya ayuu weeyaan ikhtiyaal min taxti hadalkaas an ikhtiyaal min taxti hadalka ah baabu listicaada alla weyn in laga magalo subxana watacala min ataradi qofka inuu meel ka soo ood meel muxua ka dhaca iyo walhadmi qofka in wax lala dumiyo ilaad ilaahay ka mangalay baabkan baabi xadidka shan kun shan boqol iyo kow iyo soddonaad xadiid saxiixa qaala alimamu nas akhbarna maxamed bin haylan qaala xadathana alfadl muusa can cabdillahi bni saciid can sayfi mawla abi ayuub an abilyasr msyusr w alyasr qaala wuxu yhi abilyasr kaana wuxuu ahaaday rasul a sal sl qol mid ayuu ahaa allahuma alm ini aniga cuduka waxaan kaa magalay min ataradi inaan soo wilwiloomo oo meel koro intaan ka soo dhaca buurta markaad qof buurayo meel sara oo qofka intuu muxuu ahaa lug ufa ka tahay suu noqdaba ama laga soo tuuriyaabo kadibna uu saas taradiga saas weyaan oo mxu qofka saas soo giraangiro nacam dhulka inuu ugu soo dhaca nacam axsant macnawi ayadna ha meel saraad joogtay cibaadadii khayrkii iyo ah, muxuu ahaa aada ahayd dhulka in lagu soo geliyo xataa dhanka dhaqaalaha dhanka caafimaadka meel walba geli karta laakiin asal ahaan taradigan waa kii oo xisiga ahaa macnawiguna waa noqon karaa saad sheegay eh, eh, xaji nuur jasa khayran <coughs> waa yahay ahay allahuma al ini aniga acuudu bika waxaan kaa magangalayaa min ataradi inaan soo welwiloomo oon kor ka soo dhaca iyo walhadmi in wax laila dumiyo iyo walgaraqi inaan biyo ku maashoodo ama ku baktiyo iyo walxariiq in muxuu ahaa aan gubto ama gubniin ayaan kaa magangalaya wacuudu waxaan kaa magangalaya bika waxaan kaa magangalaya adiga an yatakhabatanii shayطaan shayطaanka inuu idafo ama ilunsada cinda almowti markii muxuuha dhimashada agteeda yani qofka imaam axmed waxaa laga wariyaa cali raxmat towxiidkii ay wiilashu qabanayaan asaga mxuu ay ilmihiisi qul laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah la uu le la la la la ayuu leh markii laa ilaha illa allah wuxuu le la marka kadib mar uu soo neexay waxay yihahdeen abow markaan tawxiid kuu qabanaba laa ayaad leedahay waxaan la hadlaya adinkama hule wuxuu ku dhahay aniga adinkama waxaan la hadlaya shaydaan ayaa hortaagnaa markaasuu le waad iga baxsatay axmedo waad iga baxsatay najawtu minii ya amed najawtu minii ya axmed saasuu idhaha waray markaasa laa bacdu weli weli weli laa weli kaama baxsanin wajeeda xilligaas marka waxaa weeyaan uu qofka weliba xaalad wuxuu ka faa'idaysanaya tabardaradii iyo xanuunkii wuxuu ka faa'iidaysanaya marka qofka marka xusn khitaamka markuu ilahay weydiisanaya subxaana wa tacaala ama ducadan oo kale ilaah waxaan kaa magan an yatakhabatani الshayطaanu yatakhabaطanii ashayaanu shayaanka inuu idafo ama ilunsado amaba marin habaabiyo cinda almowti dhimashada agteeda ayaan kaa magangelaya wacuudu bik waxaan kaa magangelaya ana mut inaan dhinto fii sabiilika mudbiran xaal aan ahay mid oo muxuu ahaa fulay oo cararay anuu ah in liigu dilo gadaar liiga toogto ilahu taasaan kaa magangalaya wacuudu bik waxaan kaa magangalaya ana muuta ladiiqan anuu muxuu ahaa liiqaniinay oo muxuu aha masaska iyo hangarlooyinka waxyaabaa ay qaniineen oo sumoobay inaan saa ku dhinto ayadna waan kaa magangelaya marka ilaahay subxana watacaala marka waxyaabahaas dhan isaga ayaa gacanta ku hayee asaga in laga magangalo ayaa laga qaadanaya xadiistan kan iyo kuwa soo socdaba xadis shan kun shan boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadis saxiixa qaala aimam allahuma ini aniga cuudu bika waxaan kaa min alharam duqnimo iyo catatab wataraddi inaan meel ka dhaca on ka soo hoos aan usoo dego oon meel eh, muxuu aha kore intaan ka dhaca kaasaan muxuu ahaa walhadmi iyo in muxuu ahaa dumitaan wax liila dumiye hadda madaafic dadku habsani iyo waxyaabahaas guryaha soo duma iyo kulli way soo gelayaan eh, saqafka qof ka dhaca iyo nasal allah asalama alcafiya walhami iyo muruga iyo walxariiqi gubniin iyo walgaraq iyo maashood iyo biyo muxuua lagu maashoodo oo lagu baktiyo wacuudu waxaan kaa magangalaa bika adiga an yatakhabatanii inuu idafo ama iluunsada ashaytaan shaytanka cinda almowti geerida agteeda wa an uqtala in lii dilo fii sabiili jidkaas mudbiran xaalaay aan ahay mid mudbir oo ka soo cararay cadowgii waman yuwalihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiatin faqad baaa bigadabin min allah wamawaahu jahannam nasal alla slama alcaafiya wacuudu waxaan kaa magangalaa bika adiga an namuut inaan inta ladiiqan xaalay mid la qaniinay xadii an kun an boqol iyo saddex saddeaad soddon iyo saddexaada waa xadii saxiixa qala imam nas abarana mxamed ibn mn anasi qal xadana mxamed jacfar qundari qal xadana cabdullahi ibn saciid qala xadana sayfiy mawla abi ayub alansaari can abi aswad sulami qala wuxu abu aswad sulami kaana rasul rasulka mxamed sal slm yaquulu miya idin qoran ya yaquula idin qoran sooma annaga waxaa noo qoran zero so sooma mise waa idinka waa idin qoran allahuma al inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaa min alhadmi dumid oo wax igu soo dumaan acuudu waxaan kaa magangalaa bikaadi min ataradi inaan kor ka soo dhaca acuudu waxaan kaa magangalaa bikaadi min algaraqi inaan biyo ku maashoodo iyo alxariiqi iyo gubniin acuudu waxaan kaa magangalaa bika adiga an yatakhabatanii inuu idafto ashayطaana shayطanka cinda almowti ood muxuu ay ah lunsado ayaan kaa magangalayaa acuudu waxaan kaa magangalaa bika adiga an amuuta inaan dhinto fii sabiili jidkaada mudbir maxaal mid burjeedi oo carari wacuudu waxaan kaa magalaa bika adiga namuuta inaan dhinto ladiiqan xaalaan mid la qaniinay intaas ayuu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam rabbigii ka mangeli jiray maxalushaahidka marka min alhadmi acuudu bika inii acuudu bika min alhadmi waacuudu bika min ataradi baabu اlisticaada magangelin la magangala birida biridaa waxaa idin qoran nacam baabu اlisticaada alla in laga bangalo subxaana wa tacaala biridaa illaahi alla raalliaashadiisa min sakhat illaahi carada ilaahi tacaala waxaa la magangelayaa sifo sifoodhinka ilahi uu leeyahy subxana wa tacaala ayaa la magangelaya waxaan la magangelaya sifo kale uu leeyahay ilaahay subxana wa tacaala dadka daalimiinta dadka farada dadka muxuu ah mujrimiin dadka muxuu ah dhibka geysto ilaahay ugu caroodaa soo maaha sidoo kale ahlu iimaanka iyo ahlu khayrka iyo wanaaggana wuu ka raalli noqdaa rabbiga subxaana wa tacaala maadaama xaalada ay noocaa tahay carada ilaahay subxana watacaala waxaa ka dhashay dadka in la cadaabo soo ma ridada ilahay waa ka dhashay janno in la helo sooma marka in ilaahay subxaana watacaala caradiisi ilaah laga maangala weliba caradii waaa sifa ilahay sifaatkiis ka mid ah oo raallihashada ilaahay in looga maangalo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun shan boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas bna ibrahim ibn yacquub qala xadadana calaa ibnu hilaal qala xadadana cubaydullah عن زيد عن cمر بن مرة عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروq بن أجدع عن cاشhة بن م شha طلبtu rasuل yaa raadiyey slى الlaهu عalيه وaلي sم daata leylati habeen habeenada ka mid a fيi firaaشhi firaashkayga gudaheeda anoo ku sugan ayaan rasuulka aan barbaaray guriga waa mugdi o falam uصibhu ma aanan haleelinoo ma helin ma helin fadarabtu markaasaan ku dhuftay biyadii gacantayda calىa ra'si الfiraaشhi firaashka qeybtiisa madaxa ah xigto ayaan gacanta ugu dhuftay gogashi weyaan fa waqacad waxay ku dhacday yadii gacantaydu akhmasi qadamayhi labadiisa gomadood raysmadaartadooda waxaa weya markii lug saa lug loo dhiga meesha aanan muxuu ahaa dhulka taabanaynin ya dad waxaa maasha ilaahay u nicmeeyo ayaga waxood o si fiican bay u taabani laakiin inta badan waa yara u yara qalaashaaoo waa aragta marka saa loo dhigo intaasoo kala banaan meeshaasa waxaa la yihahdaa akhmas alqadamayn halkaas ayaa gacanta iga dhacday isagoo muxuu aha sujuudsan rasuulkeena sal slm o fadarabtu waxaan ku dhuftay biyadii gacantayda calaa rasi araashi faraashka madaxiisa fawaqacat yadii gacantiisa waxay ku dhacday calaa akhmasi qadamey labadiis gamadood i lugood meesha kor u yara qaadan faidaa waaba isagao rasuulkeena sal slm huwa isaga saajidun sujuudsan yaquulu weli bilah markuu sujuudsan yahay weliba ma aamusno waxa wuxuu ku ducaysanaya allahuma ale acuudu waaa allahuma kuma jirtaba acuud waxaan magalaya bicafwika ilaahu cafintaada min ciqaabika ciqaabtaadan ka mangelaya cafwigaada iyo cafintaada ayaan mangelaya oo waxaan ka mangeli oo badbaado ka raadini in liciqaabo bicafwika cafintaada min ciqaabika ciqaabtaada wacuud waxaa mangalaya biridaaka raaliyaashadaada min sakhatika caradaada wacuud waxaa mangalaya bika adiga ayaan ku mangelaya minka adiga cadaabka cadaabaleed iyo carada carunleed adiga ayaan kaa mangelaya sooma mararka qaar walilahi maal aclaa canuga aabbihiis ama hooyadii markay garaacdo intuu ka carala muxuu samayn mararka qaar may hadduusan joogo qofkii garaacay keligii adduunya isagiiu kusoo cararaya laftirkiisa kusoo carar yacni markii aad muxuu ahaa eh, hooyadii aabbihii ay garaacaan khaasatan dadka naxariista badan intuu meel kale aadi lahaa intuu usoo carari kii garaac laftirkiisa kusoo carari marka waxa weeyaan ilaahay subxana wa tacaala addoomihiis naxariistu u qaba hooye iyo aabba ugu naxariis badanya rabbigan subxana wa tacaala marka inaad tihahda ilaahayow cuquubadii aad dhigtay iyo ciqaabkaagii ayaa waxaan ka magangelayaa ridahaadi iyo cafwigaadiian magangelaya waxaa weeyaan waa waa aqsa meesha ugu sarraysa oo qofka uu rabbigeen xubi iyo jacayl iyo runtii weynayn iyo raja u ka qaba meelaha ugu weynay ka mid tahay marka qofki inuu yidhaahdo rabbiyow waxaan ka magangelayaa waxaan magangelayaa raalli ahashadaada oo waxaan ka magangelayaa caradaada oo rabbiyow adiga ayaan ku magangelayaa oo cuquubada ciqaabadeedaan adiga kaa magangelayaa adiga ayaan adiga kaa magangelayaa ila qofka hadduu caasiya cuquub mudanaya inaan ilahay iska cafiy subxana wa tacaala sidaa weeyaan waayahay xadii baabu alisticaada alla weyn laga magangelo min dayqi ilmaqaam meesha la istaaga ciriirinimadeeda yowma alqiyamati maalinta qiyaamo inaad ciriiri gasho oo qofka cirir u gala ilahay in laga magala subxana wa tacaala ciriiriga wuxuu ka bilaaban karaa qofku ilahay unaxariisanin qabriga markii laisu imaado ciriiri badan ayaa jiro jahanamo laftirkeeda waa ciriiri siraadka marka la mara waa ciriiri ciriiriyo badan ayaa jiro marka cariiriga maalinta qiyaama mowqifkaas inaad qofka ilaahay ka mangala subxana wa tacaala dayq almaqaam meesha la makaano istaagga ciriirinimadiisa hay ayuu baabkan u baabay xadiidka shan kun shan boqol iyo saddex iyo soddonaad ama shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna ibrahim ibn yacquub qaala xadaثana zayd ibn xubaab ana mucaawiya ibnu salix xadada wuxuu warramay waxadaثanii azhar ibnu saciid yuqaalu lahu alxiraaziyu miya shaamiyu casiiz اlxadiid can caasim ibni xumayd qala wuxu sأltu caaishaةa uma اlmuminiin ayaan weydiiyey radia allahu canha ardaaha bima shay kaana u ahaaday rasul rasulka sl slm yaftatixu mid ku furfurta qiyaama leyli qiyamleylka wuxuu nabigeena ku furfurin jiray markuu qiyamleyl tukana wuxuu ku bilaaban jiray waa ducaulistiftaax oo kale weeyaane ayaan weydiiyey qaalat waxay tihi sa'altanii waxaad i weydiisay caasim ibnu xumaydow canhu sa'altanii waxaad i weydiisay can shayin shay maa sa'alanii usan i weydiinin axadun qof sa'altanii waxaad i weydiisay can shayin shay maa sa'alanii uusan i weydiinin canhu shayga xaggiisa axadun qof su-aal weligay cida weydiisay alla arkaan weydiisay o kaana wuxuu ada rasulka sal slm yukabiru allahu akbar ayuu dhihi jiray cashran toban jeer wayusabixu subxana lah yuu dhihi jiray cashran toban jeer wayastairu astaqfirlah yuu dhihi jiray cashran toban jeer wayaquulu kadib wuxuu dhihi jiray allahuma alla ikfir lii idhaaf wahdinii iyo hanuuni warsuqnii irzaaq wacafinii icafi ayuu dhihi jiray mucaafaad isii weyaan wayatacawadu caafinii iyo badbaadi weyaan wayatacawadu wuxuu ka magangeli jir rasulkan sal slm rabbigeen min dayqi lmaqaami makaanu istaagga cirirnimadiisa yowma alqiyamati maalinta qiyaama meel ay ti miyaad garan kartaa adig hada jannada suuradeed miyaad garan kartaa walaa naarta suuradeed miyaad garan kartaa walaa siraadka m inkastoo nabiga noo tilmaamay siraadka alai slat slam tilmaam fiican buu nabiga naga siiy alai slat slam oo wuxuu sheegay inuu seefta ka af badan yahay timahana uu ka jilacsan yahay jahanamo dusheeda la dul saaray aayadda qur-aanka wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiyanna ay ka hadlaysa siraadka oo waxaa weya qof walbuu ku aroori doono sayid cumar lidaalika markuu ahriyay aayaadkaas aad buu u saamoobi jiray ilaa mararka qaar laga miir uu ka miir daboolmo haahay waaya haahay baab ااsticaada alla weyne in laga magalo subxaana wa tacaala min ducaain ducaa laa yusmacu aan la ajiibin duca aan la ajiibaynin waa imtixaan waxyaabaha ducada in la ajiiba diidana waxaa ka mid ah xaaraanta oo la cuno xaaraanta oo la cuno ayaa ka mid qofka duu marba xaaraan cun noqdo ducaa in laga ajiibay rajo kama qabo waa nabigeen ayaa sheegay alayhi sala slam xadidka mashhuurka arbaciinka yamudda yadayhi ilى السmاء ya rab ya rab ومطcمhu xarاam وmaشhربhu xarاam وmalbashu xarاam وغudiya bالxarاam faأna yustajaab lah see loo ajiib nabiga wuuu ninkaa mawaalany nin xaaraan ku qurcani oo xaaraan muxuu ahaa xiran oo xaaraan cabi oo waxaa weeyaan qadadiisa ay xaaraan tahay oo haddana rabbi rabbi la taagan weliba asbaabta ducada lagu ajiibayo dhanna gacmoo kor u taagi wuu basaasan yahay waa mudar waa dhibaysan yahay ya daabki ku hor sidii hor kaano ina meesha ku noqday ma waxbaa ii dhiman baabulistad min ducaayin laa yusmac alisticaada min ducaayin laa yustajaab waa isleeyihin ha labadiba waa isku nooco waaya xadiidka shan kun شaن boqol iyo لix iyo kontonaad lix iyo soddonaad ah xadيث xaسن صيح qال imam bna محaمد بن aadم عن أbي khالد عن محaمد بن عجلان عن سعيid بن أbي سعيid المqبري عن أbي هurayرa qال وu abu هurayرa qاala rasu rasulk وu sل sلم اللaهuma alhyow إنii aniga cuudu bik waxaan ka magangalaya min cilmi cilmi laa yanfac waxba aanan tarin cilmi waba waxtar aan lahayn wa min qalbi qalbi laa yakhشha aanan khushuucin oo masaamoobeyn qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatin khaashicuun qofki ilaahay uu siiye allahna siiye in qur-aankan la akhrina uu ku khushuuca oo salaaddii uu ku dhex khushuuca warnimi waxba kama maqna xoolaan ka maqneen walaa waxaa weeyaan farxadaan ka maqnayn walaa wax ka maqnaanan jirin xaqiiqatan laakiin ilaahay ciduu siina isaga ayaa yaqaan allahna siiyo allahna siiyo waayahay wa min qalbin qalbigan ka hamangalaya laa yaksha khushuucaynin min nafsi naf ayaa mxua galaya laa tashbac dhergin wamin ducaain duca laa yasmac la ajiibin qaala abdiraxman wuxuu yihi saciidun lam yasmacu min abi xadiidka abi hurayre kama maqlin bal samicahu min akhiihi walaalkii can abi hurayra ayuu ka maqlay dhib ma laha shan kun shan boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas akhbarna cubaydillahi bn fadala ibn ibrahim fadala ibn ibrahim qaala anbana yaxya yani ibn yaxya qala xadana layd ibn sacd almisri can sacid ibn abi sacid almaqburi can akhiihi cabaad waa kan ibn abi saciid anahu samica abaa hurayrata cabdiraxmaan dawsi radi اlah an ardah raima radia lah an jami asxabati rasul lah sl slm wraxma lah jamica ruwati quli isagoo ayuu ka maqlay kaana rasul rasulka al wuxuu sal اlah alay slm yaqul mdir allahuma alw inii aniga acuud bik waxaan kaa mangalaya ama acuud waxaan mangalaya min cilmin cilmi laa yanfac aanan tarin laa yanfac waxba aanan tarin wa min qalbin qalbi laa yakhsha aanan khushuucin wa min nafsin naf ayaan kaa mangalay laa tashbic aanan dhargin wa min ducaain ducaa laa yusmac aanan la ajiibin baab listicaada alw in laga mangala min ducaain ducaa laa yustajaabu aan la ajiibin waa isku midun shan kun shan boqol iyo sideed iyo soddona xadiidka waa xadid saxiixa qaala alimaamu nas alay murtal akhbarna waasil ibn cabdilacla can ibni fudayl waa maxamedi can caasim ibni sulaymaan can cabdillahi bni xaari qalu cbdillahi bni xaari kaana wuxuu ahaa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday idaa qiila goorta loo yidhaahdo lizayd ibni arqam saxaabigaas radi allahu anu arda markii loo yidhahda xadiinaa noo sheeg maa xadiid samicta aad ka maqashay min rasul ad ka maqashay yquul isagoo la noo sheegay marka la yihahdo wuxuu dhihi jiray laa uxadiثukum idinma xadiiaye idinma sheegaaye ilaa maa shay mooyane kaana uu ahaaday rasul rasulka sl slm xadaana mid noo waran bihi isaga wuxuu nabiga noo sheegay waxaanan ahayn idinma sheeg ayuu dhihi jiray wayamurunaa wuxuuna fari jiray an naquula inaan dhahno ayuu nabigeena fari jiray calayhi salaa slaam allaahuma allahyow inii aniga acuudu waxaan kaa magalaa bika adiga min alcajzi wax tarlaawanimo qofki inuu waba tarin nafci ba allahayn cajzi iyo wahsi walkasal wahsi walbukli bakaylnimo faraadayg waljubni iyo fulaynimo walharami waa yeelnimo oo gabow qofkau la catatabaa wacadaab اqabri qabriga cadaabkiisa allaahuma alh aatisi nafsi nafsi taqwaha baqitaankeeda si inay kaa baqdo ilaaha u hibey waa wax aadu weyne wazakiha allow ahir oo nadiifi anta adiga khayru man zakaaha cid ahirta kan ugu khayr badan ayaa ta adigun baa daahirta weyaan kow anta adiga ayaa waliyuha weligeeda mowlaha mowlaheeda iyo weligeeda adiga weyaan allahuma ala inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min nafsin naf laa tashba dhargin wa min qalbin qalbin laa yakhsha aanan khushuucin wa min cilmin cilmi ayaan kaa magala laa yanfac ba anan tarin wa dacwatin duca ayaan kaa magala laa yustajaabu an la ajiibin xadiidka shan kun shan boqol iyo sagaaliy soddon una dambey cashirkan insha allahu tacala caawa waa xadiid saxiixa qala imam na akhbana mxamed shar bundar qala xadana cbdiraman mahdi qala xadana sufyan athawri can mansuur muctamir can shacbi caamir weeyaan can umi salmata umi اlmuminiin radia allahu canhu aha ana nabiya nabigana sal slm kaan nabigan wuxuu ahay alah sl slam idaa kharaja min beyti markuu gurigiisa ka soo baxa qaala wuxuu dhihi jiray bismi illaah magac allayaan ku baxaya rabbi rabbi ow acuudu waxaan kaa magalaa bika adiga min an azilla inaan sibiraraxdo oon dembi iyo xumaan iyo wax ku dhaca kow aw amaba adila an baadiyooba ilan baladii baadida mxuu keenaysa banaankan ay dhooban tahay laga baxaba fidna baad indhaha saari haddii toban sac soo kacdo wax muxuu ilahay raalli u keeno baad indhaha ku dhufani aw adlima ama wax dulmiyo aw udlama aniga lidulmiyo laa tadlimuuna walaa tudlamuun aw ajhala aniga jaahilnimo aan sameeyo oo dad aan ku xadgudbo aw yujhala calaya ama an liigu xadgudbo oon jaahilnimo ama same ama liigu sameeyo intaas ayaan ka amangelayaa hada wallahu aclam wsal اllah wslm ala cabdi rasul mustafaa